رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل وتقديمهم على غيرهم warafci majaalisihim wa idhaari martabatihim waxaanu halkaa ka gelaynaa baab lagu magacaabo culimmada in la weyneeyo tawqiiru alculamaa culimmada in la tawqiiriyo la weyneeyo sharaftooda nagoodana la muujiyo iyo walkibaar dadka da'da ah dadka da'da ahna in la tawqiiriyo wa ahli alfadli dadka fadliga u saaxiibka ah sida eh, xaafidulqur'aanka oo kale qofka qur'aanka xafidsan qofka fadliga u saaxiibka ah qofka in badan dacwada ku jiray wa taqdiimihim iyo in laga hormariyo calaa ghayrihim ghayrkooda salaanta marka la leeyahay siinta in dadka hore laga sharfo lagana hormariyo wa rafci majaalisihim meelaha ay culimmadu fadhiisanayaan in la rafco oo makaan fiican la fadhiisiyo kursi fiican in loo dhigo waxyaabo fiican in loo sameeyo iyo wa idhaari martabatihim martabadooda iyo sharafta ay leeyihiin in markaa la muujiyo waxyaabo bulshada laga la'yahay bay noqotayoo in la dhibo la caayo la mashaakileeyo dhib kastana markaa la gaarsiiyo taa cagsigeeda ayaan baabka uga hadlaynaa qaala allaahu tacaala ilaaha sarreeye wuxuu yidhi quldhe hal yastawi ma siman yihiin oo ma isku mid baa alladiina yaclamuuna kuwa cilmiga leh ee wax yaqaana iyo waaladiina laa yaclamuuna kuwa aan wax ogayn qof caalim ah iyo qof aan caalim ahayn ma isku mid baa qof cilmi leh iyo qofaan cilmi lahayn ma isku mid jawaabtu waa maya innamaa yatadakkaru waxaa un waana qaataa ulul albaabi dadka caqliga u saaxiibka ah dadka ulul albaabka ah ayaa caqli qaata wa can abi mascuud cuqbata bin camr albadriy alansaariy radia allahu canhu qaal wuxuu yidhi ninkaa qaala rasuululaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama ya-ummu alqowm qoomka waxaa imaam u noqonaya oo hogaaminaya aqra'uhum midkoodu ugu akhrin badan likitaabi illaahi ilaahay kitaabkiisa qofka kitaabka ilaahay ugu akhrinta badan ayaa dadka hogaaminaya asagaa imaam u noqonaya asagaa madax u noqonaya aqra'uhum likitaabi illaahi qofka ugu aqrin badan ee ugu xaafidsan kitaabka ilaahay fa in kaanuu hadday ahaadaan dadku fi lqiraa'ati xagga akhrinta qur'aanka sawaa'un isku mid hadday ka noqdaanna fa aclamuhum kooda ugu barasho badan uguna aqoon badanoo ugu cilmi badan bisunnati sunnada haddii qur'aanku isku mid laga noqdo axaadiista lagu kala baxayaa haddana qofka ugu xadiis iyo sunno nebi ogaansho badan ayaa hogaaminaya fa in kaanuu haddii ay ahaadaan fi sunnati sunnada sawaa kuwo isku mid ah hadday ka noqdaan sawaa'an fa aqdamuhum kooda ugu horreeyey hijratun xagga hijrada yaa soo hijro horeeyaa lagu kala baxayaa fa in kaanuu fi lhijrati sawaa'a hadday hijradu isku mid ka noqdaan fa aqdamuhum kooda ugu horeeya sinnan xagga da'da xagga da' baa markaa lagu kala baxayaa walaa ya'ummanna yuusan imaam u noqonin alrajulu rajul alrajula nin kale fii sulqaanihi meesha awoodda uu ku leeyahay suldaanadiisa haddii qof kale uu ku soo booqdo yuusan ugu noqonin imaam matalan masjid aad imaam ka tahay hadduu qof kala yimaado adaa imaam ahaanaya ilaa inaad u fasaxdo ma ahane waddan kale haddaad tagto ma hoggaaminaysid ilaa in lagu fasaxo ma ahane walaa yuman walaa yu'amman alrajulu rajulku yuusan ku hoggaaminin alrajula rajul kale fii sultaanihi meesha awoodda iyo sultaanadiisu ay tahay walaa yaqacud yuusan fadhiisan qofka fii beytihi qof kale gurigiisa calaa takrimatihi calaa takrimatihi takrimadiisa meesha qofka u qaaskaa loola jeedaa waa sariirtiisa matalan qofka meesha qaaska u ah iyo firaashka goonnida ah ee uu leeyahay haddaad guri islaameed gasho ha ku fadhiisan sariirta ilaa biidnihi idinkiisa maahane fadhiisa in lagu dhaho ma ahee qofka meesha qaaska u ah inaad fadhiisata mamnuuc waaye radiid ka wariyey wa fii riwaaya lahu aqdamuhum silman xagga silmiga kan ugu horeeya bedela sinman meeshii da'da ahayd silman bay tidhi ow islaaman ama islaamnimadaa loola jeedaa labadooda yaa soo islaam horeeyey hal maalin hadduu qofku kaa soo islaam horeeyey waxbuu ku dheeryahay macnaha wa fii riwaayatin werin kale waxay ahayd ya ummu alqawma qoomka waxaa hogaaminaya aqra'uhum kooda ugu aqrin badan likitaab illaahi ilaahay kitaabkiisa qofka ugu xaafidsan baa dadka hogaaminaya wa aqdamuhum qiraa'atan xagga akhrinta qur'aankana ugu horeeya fa in kaanad hadday ahaata qiraa'atuhum aqrintooda qirada iyo qur'aan aqowshadooda haddii ay noqoto sawaa'an isku midna faya'ummuhum waxaa hogaaminahum midkooda ugu horeeyey hijratan xagga hijrada qofka ugu hijro horeeyey ayaa haddana hogaaminaya fa in kaanuu hadday ahaadaan fi lhijrati hijrada xaggeeda sawaa'an isku midna falya'ummahum ha hoggaamiyo oo macnaha waxaa hogaaminaya akbaruhum sinan kooda u da'weyn qofka u da'weyn baa hogaaminaya waalmuraadu muraadka loola jeeda bisulqaanihi maxalu wilaayatihi baa laga wadaa meesha wilaayada iyo maamulka asaga uu ku leeyahay aw ilmawdicu aladii ama meesha yakhtasu bihi asaga khaaska u ah wa takrimatuhuna takrimadiisa waxaa loola jeedaa bifatxi taa'i ta'da oo la kordhigo wa kasri raa ra'dana la kasriyo la hoosgo wahiya maa waa shay yanfarud bihi qofka uu la keli noqdo oo min firaashin gogol ah wa sariirin ama sariir ah iyo wanaxwihimaa wixii markaa la mid ah meesha qofka asaga khaaska u ah baa laga wadaa wa canhu waa saxaabigii hore waa abi mascuude qaala wuxuu yidhi kaana rasuulu rasuuluullaahi rasuulkii alla wuxuu ahaa sala allahu calayh wasalam yamsaxu mid masaxaa manaakibanaa garbaheena fi salaati salaada gudaheeda ayuu garbaheena saa u masaxaayey macnaa masaxitaanka waxaa laga wadaa haddii qof uu soo horbaxay iyo hadduu qof gadaal u jira iyo yaa la diidaa marka in safku uu isku dhego waayo garbuhu markaasaa u masaxaaya wayaquul wuxuu odhanayay nebiga istawuu walaa takhtalifuu fatakhtalifa quluubukum istawuu sinma ekaada macnaha safka toosiya oo walaa takhtalifuu ha iskhilaafina qofna inuu gadaal jiro qof horay soo jiro qof qalloocan yaysan jirine istawuu sinma oo ekaada walaa takhtalifuu ha iskhilaafina oo fatakhtalifa ay iskhilaafto quluubukum quluubtiina haddaad safka qalqaloocisaan qalbigiina iskhilaafaya liyelinii ha ila soo xiriiraano ha igu soo xigsadaano minkum xaggiina ulul axlaami dadka qaangaarka ah iyo wannuha kuwa garaadkii caqliga u saaxiibka ah uma aladiina yaluunahum kadibna kuwa ku sii xiga rawaahu muslim baa xadiidka wariyey wa qowluhu u yihi rasuulka sal alla calayh wasalam liyalinii liyalinii huwa bitakhfiifi nuun nuuntoo la khafiifiyaa la akhriyaan oo la shirin walaysa qablahaa aan laga hormarinin liyalinii macnaha liyalinii laamkana iyo nuunka inuusan yaa u dhaxaynin wa ruwiya bitashdiidi nuun nuunta oo la shiraa la akhriyaa maca yaa qablaha ya laga hormariyo oo maxay noqonaysaa liyaliyanii in markaa la shido oo la adkeeyo wannuha macnaha alcuquul waa dadka garaadka u saaxiibka ah wuulul axlaam huwa albaaliquun waa dadka qaangaarka ah wa qiila waxaa kaloo yidhaahdaa ahlulxilmi waalfadli waa dadka xilmiga iyo dulqaadka iyo fadliga u saaxiibka ah kuwaasaa markaa loola jeedaa wa can cabdullaahi bni mascuudin radia allaahu canhu qaal ibni mascuud wuxuu yidhi qaala rasuulu ullaahi rasuulkii allah wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam liyalinii ha igu soo xigsadaano oo marka safka salaada aniga aan ku ha igu soo xigsadaano minkum xaggiina ulul axlaami dadka axlaamta iyo qaangaarka u saaxiibkee waaweyn iyo wannuha humma aladiina yaluunahum halaaan saddex jeer buu ku celiyey nebiga haddana kuwa ku xiga haddana kuwa ku sii xiga sida loo kala fadli iyo cilmi iyo aqoon iyo weynaan loo badan yahay yaa loo soo kala horhormara ilaa ciyaalka gadaal ay noqdaan safka dambe wa iyaakum waxaan idinkala digayaa idinka iyo wahayshaati alaswaaqi suuqa buuqiisa masaajidka ka ilaaliya ikhtilaaqa munaasacada dooda codka oo kor loo qaado fitan badan bay leedahay buuqa suuqa ka daaya masaajidada idinka iyo buuqa suuqa oo kale ayaan idinkala digayaa inaad masaajidka ku samaysaan buuqa iyo qaylada ganacsigii wax ku kala gadashada intaasoon masaajidka waa ka mamnuuc waxna ma ku gedi kartid waxna ma ku gadan kartid wax dhumay ayaa iga dhumay ma dhihi kartid baab dhan bay noogu imaan doontaa haddaad aragtaan laba wax ku kala gadanaysa masaajidka ka baxa dhaha masaajidka ilaahay idinkuma faa'iideeye ilaahay idinkuma ribxiyo beeciine ka bixiya masaajidka haddaad aragtaan qof baadi ku naadsanaya masaajidka geelaydiibaa iga dhumay dahabay saacad baa iga dhacday yaa arkay ilaahay kuuma sahla dhaha ilaahay kuuma sahla dhaha buu dhahay nebiga sal alla calayh wasalam waa masaajidada wixii loo dhisaa loo dhisay ninbaa maalin istaagay xilligii nebiga masaajidka markaasuu dhaha geel gaduudan baa iga maqanaya arkay ilaahay kuuma soo celiya buunaa nebiga marka waxaa la tilmaamayaa waxaasoo dhan masaajidka markaa looguma talagelin wa iyaakum wahayshaati alaswaaqi waxaan idinkala digayaa idinka iyo dooda iyo buuqa suuqyada rawaahu muslim wa can abi yaxya wa qiila abi muxamed labadaba waa la yidhaahdaaye sahl ibnu abi ibnu xahmata waay magaciisa bifatxi ilxaa'i ilmuhmala xa la dhibca tiray ayaa la akhriyaa oo la kordhigay wa iskaani thaa ha'da oo la sagniyoo la reebo xaf in la dhahowa almuhallata la saddex dhibceeyey alansaariy reer ansaarana wuu ahaa qaala wuxuu yidhi ninka indalaqa waxaa baxay oo tegey cabdullaahi bnu sahal wa muxaysat bni mascuud ilaa khaybara khaybar bay aadeen khaybar bay u baxeen wahiya yowmaidin ayadana maalintaas sulxun heshiis baa ka dhexeeyey ninka lagu magacaabo cabdullaahi bnu sahal iyo ninka lagu magacaabo wa muxaysat ibni mascuud khaybar bay shaqo u doonteen heshiis baa ka dhexeeyey fatafaraqaa way kala tageen qof kastaa goonidiisuu shaqo u aaday fa waxaa loo yimid fa ataa waxaa loo yimid eh, muxayisatu ilaa cabdullaahi bni sahal fa ataa muxayisatu ilaa cabdullaahi bni sahal ayuu u yimid dheh labadii nin ee baxay markay kala tageen waa muxayisa iyo ninka lagu magacaabo cabdullaahi bni sahal marka way kala tageenoo qofba meel buu shaqo u raadsaday waa isla magaaladii marka muxayisa ayaa wuxuu u yimid cabdullaahi bnu sahal waa wiilkii la socday wahwa asagoo yatashaxadu ku galangalanaya fii damihi dhiiggiisa waa la dilay qatiilan qatiilna ah asagoo la dilay oo khaybar yuhuud baa deganeede lagu dhex dilay dhiiggiisana ku dhex jiraa ayuu ugu yimid fa dafanahu wuu soo duugay wuu aasay uma qadima wuu soo galay almadiinata magaaladii madiina ayaa magaaladii soo galay cabdullaahi ibnu sahalna waa la soo dilay fantalaqa cabdiraxmaan kowdheh ibnu sahal iyo wa muxayisa iyo xuwaysa ibna mascuud labadaa wiil mascuudaa dhalay eh, muxayisa iyo xuwaysee waxay u yimideen ayagoo ashtaka ah ila nebiy nebiga sal allah calayh wasalam oo maxay ka ashtakoonayaan cabdullaahi ibnu sahal oo markaa khaybar lagu dhex dilay mana la oga ciddii dishay fadahaba cabdiraxmaan baa baxayoo guda galay yatakallamu inuu hadlo saddexdooda asaa ugu yaraa dadka wuxuu isla markii bilaabay inuu dacwada furo nebigana uu u sheego fa qaala rasuulku wuxuu yidhi kabbir kabbir macnaha weyney weyney wahwa axdau alqowm qoomka asagaa ugu yaraa macnaha rasuulku kabbir kabbir wuxuu ula jeedaa adi waa yar tahaye dadka weyn ha hadlaano ilan ixtiraamka saasuu ku jiraa qof weyn oo fadhiya ama raba in canug yar uu iska soo hadlo taasaa markaa la diidaa wahwa axdatu alqowm sakata wuu aamusay fa fatakalamaa way hadleen labadii kale fa qaala rasuulku wuxuu yidhi ataxlifuuna ma dhaaranaysaan inay yahuudi dishay oo watastaxiquuna ma mutaysanaysaan qaatilakum qaatilkiina ninka laydinka dila diyadiisa ma qaadanaysaanoo inaad dhaarataan bay noqonaysaa wadakara tamaama alxadiid xadiidka intiisii kale tamaamkiisa ayuu xusay xadiisku aad buu u dheeraa mutafaqun calayhi laakiin wuxuu ula jeedaa keliya dadka waaweyn in la ixtiraamo wa qowluhu uu dhahay nebiga kabir macnaha yatakallamu alakbar ka weyn ha hadlaa loola jeedaa adigii yaraa aa hadlaaya dadkii odayaashii akhyaartana way joogaan saa markaa yeenan dhicin ayuu rasuulku ula jeedaa wa can jaabir radi allaahu canhu ana anabiya sala allahu calayh wasalam kaana wuxuu ahaa rasuulku yajmacu mid kulmiya bayna arajulayni laba nin kasta oo min qatla uxudin dadkii uxud lagu dilay ah yacnii fi lqabri hal qabri buu ku kulminayay laba meydba hal qabri baa lagu duugayay maalinta waayo muslimiintana jaraaxadii dhaawaca waa ku badnaa dilkana wuu badnaa qof kasta in hal good loo qodan lama awoodi karin labalabaa layskula duugay marka uma kadib yaquul wuxuu odhanahay nebiga marka qabriga la gelinaayo ayuhumaa labadooda keebaa akaru badan akhdan qaadasho lilqur'aani qur'aanka la qaato macnaha labadooda yaa xaafid ah yaa qur'aan badan yaqaana fa idaa ushiira haddii farta loogu fiiqo oo loo ishaaro lahu asaga ilaa axadihimaa midkood qadamahu fi llaxdi godkuu ku hormarinayay marka haddii la dhaho labadooda kana qur'aan badan kan xaafidka ahe qur'aan badan yaqaana yuu godka ku hormarinayay rawahu lbuqaari xataa qabriga gudihiisa wa can ibni cumar radia allaahu canhuma ana alnabiya sala allahu calayh wasalam nebiga qaala wuxuu yidhi araanii waan is arkay fi lmanaami hurdada dhexdeeda waa riyo atasawaku anigoo cadayanaya buu dhahay nebiga oo ku rumaysanaya bisiwaakin caday anoo caday ku cadayanaya oo rumaysanaya yaan riyo ku arkay buu dhahay nebiga fa jaa'anii waxaa ii yimid rajulaani laba nin ayaa riyada iigu timid axaduhumaa midkood akbar wuu ka weynaa min alaakhari ka kale labada nin ee ii timid anoo rumaysanaya way kala weynaayeenoo mid baa ka kale ka weynaa fanaawaltu waan u dhiibay assiwaaka cadaygii al asqara kii yaraa ayaan u dhiibay buu dhahay rasuulka sal alla calayh wasalam fa qiila lii waxaa laygu yidhi weynay macnaha kan weyn u dhiib fadafactuhu ila alakbari minhumaa kadibna labadoodii kii weynaa ayaan u dhiibay buu dhahay nebiga rawaahu muslim baa xadiidka wariyey musnadan asagoo musnad ah waalbukhaarina tacliiq buu ku wariyey xadiidka bukhaari asagoo xadiidka mucallaq ah tacliiq buu ku wariyey muslimna musnad asagoo ah oo sanadaysan wacan abi muusa radia allaahu canhu qaala qaala rasuulu ullaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi inna min ijlaali illaahi ilaahay weynayntiisa tacaalaa amarkiisa sarreeye waxaa ah ikraam dishaybati nin ciro u saaxiib ah almuslimi ee muslim ah oo la ikraamo nin weyn oo da'ah islaamnimo ku da'oobay ku ciroobay oo la ikraamo waxay la ilahay oo la ikraamay iyo qur'aani lqur'aani hayra alghaali fiihi waaljaafi canhu qur'aanka aan ka fogayn haddana mid haali fiihi ah aan markaa ahayn macnaha mid qur'aanka ka fog akhrintiisa iyo mid ku camalfalkiisii ka fog aan markaa ahayn waa xaamil xaamilulqur'aan xaamilulqur'aan asagoo oo qur'aankii xambaaray ayuu haddana qur'aankii usan ka tegin hayra haali fiihi mid ka fogaaday oo ka tegay waljaafi canhu iyo mid ka fogaaday ku camalfalkiisa macnaa akhrintiisa mid ka fogaaday ku camalfalkiisiina ka fogaaday aan markaa ahayn iyo wa ikraami disultaani madaxweyne la ikraamo la sharfo warkiisa la maqloo la ixtiraamo almuqsidi oo caadil ah labada waxay ka mid yihiin ikraaminta ilaah subxaanah wa tacaala ijlaalka ilaahay ilaahay oo la tacdiimiyey oo la weyneeyey waxay la mid tahay ayadoo la weyneeyo oo muslim ah islaamkana ku cirooday iyo mid xaamilulqur'aan ahoo qur'aanka aan ka fogaanin kana tegin iyo madaxweyne sultaan ahoo di sultaan muqsid ah caadilna markaa ah wa can camar ibni shucayb can abiihi can jaddihi qaala qaala rasuulu ullah rasuulka alla wuxuu yidhi laysa mina naga mid ma aha man lam yarxam kaan u naxariisanin sagiiranaa keena yar cunuga kaa yarna inaad u naxariisataa la rabaa wayacrifu aan aqoonsanin sharafa kabiirana ka weyn sharaftiisa kan annaga noo weyn kabiirkiina sharaftiisana aan aqoonsanin ka yarna aan u naxariisan xadiidan saxiix rawaahu abu daawud watirmidi waqaala tirmidi xadiidun xasanu saxiix waxaa dhibaato ah dadkuna isaga kaa dhex qasmaan qofka weynna ixtiraam buu mudan yahay qofka yarna wa fii riwaaya abi daawuud xaqa kabiirana bay ahayd tii hore maxay ahayd wayacrifa e, sharafa kabiirana kanna xaqa kabiirana kan nooweyn xaqiisa aan markaa aqoonsanin wacan e, maymuuna bin abi shabiib bin abi shabiibi raximah allah waa taabici anna caaishata radia allaahu canha mara biha waxaa caaisha soo maray saa'ilun ku tuugsanaaya nin saa'il ah oo tuugsanaaya yaa caaisha soo maray faacdatu waxay siisay kisratan gobol muufa ah kisrad waxaa loola jeedaa waa qidca oo min alqubsi gobol kibis ah amase muufa ah ayay markaas siisay wuu iska dhaqaaqay ninkii guriga maba la soo gelinin saxan ma loo saarin gacantaa loo saaray uu iska baxay wa mara bihaa waxaa soo maray rajulu nin calayhi hiyaabun dhar qabaa wahydhar e, e, qabaa wa hay-atun hay-adna ay ka muuqato e, maxay samaysay caaisha fa aqcadathu way fariisisay fa akala wuu cunay fa qiila lahaa waxaa looga yidhi arintaa fii daalika arintaa maxaa dhacay caaishe kanna cadkaad gacanta u saartay waa dhaqaaqay kanna waa fadhiisisay saxana loo saaray waa cunay maxaa dhacay xaaladda faqaalad waxay tidhi qaala rasuulka wuxuu yidhi sal allau calayh wasalam anzilu nnaasa dadka dejiya manaasilahum manaasishooda qof kasta jaguu leeyahay qof kasta mansil buu leeyahay qof kasta darajo gooni buu leeyahay qofka ciyaal suuqa ah ka kale siiso kale ula dhaqanta ma aha qofka daciifka ah ee jaahilka ah qofka caalimka oo kale inaad kuwa dhaqanta ma aha qof kasta manaasishiisa iyo darajadiisa iyo sidooda markaa dejiya rawaahu ba xadiiskaa wariyey wuxuu yidhi maymuun ninka lagu magacaabo lam yudrik caaisha caaisha ma soo gaarin hadduusan soo gaarin can maymuun bin abi shariib ayaa caaisha wax ka wariyey macquul ma noqonayso macquul markaa ma aha waqad dakarahu muslim muslim wuxuu ku sheegay fii awali saxiixihi kitaabkiisa saxiixa bilowgiisa tacliiqan faqaala wuxuu yidhi wadukira can caaisha waxaa laga sheegay radia allaahu canha qaalad inay tidhi amaranaa rasuuluullah rasuulka allah wuxuuna amray an nunzila annaasa inaan dadka kula dhaqanno oo aan dejino manaasilahum manaasishooda qof kasta booskuu degan yahay in la dejiyo wadakarahu alxaakimu xaakimna wuu xusay abuu cabdullaahi fii kitaabihi kitaabkiisa macrifatu alculuumi alxadiid lagu magacaabo wa qaala wuxuu yidhi huwa xadiidun saxiix xadiidku waa xadiid saxiixa marka qof kasta manqabkiisii darajadiisa inmrcan ibni cabaasin radia allaahu canhuma qaala wuxuu yidhi qadima waxaa soo galay cuyaynatu bin xisni ninka lagu magacaabo ayaa magaalada madiina soo galay miibuu deganaa fanasala wuxuu ku soo degay calaa ibni akhiihi walaalkii wiil uu dhalow adeer u yahay alxor ibnu qays lagu magacaabo xor ibnu qays ayaa lagu magacaabaa sidaa darteed ayaa wuxuu ku soo degay wiilkiisii xor ibnu qays oo walaalkii uu dhalay wa kaana xorna wuxuu ahaa min annafari kooxdii alladiina kuwaasoo yudniihim loo soo dhoweeyo cumaru radia allaahu canhu dadka cumar u dhowdhow oo xagga fadliga uu leeyahay darteed ilaa xaafi lqur'aan buu ahaa ayuu ahaa xorna oo cumar dadka u dhow ee uu la tashto ayuu ahaa wa kaana alquraa quraa'du waxay ahaayeen dadka qur'aanka yaqaana asxaaba majlisi cumara cumar majliskiisa asxaabta majliska cumar ayay ahaayeen baarlabaanka cumar ayagaa fadhiyey xufaadda wa mushaawaratihi dadka uu la tashada uu la showro ayay ahaayeen ee xufaaddu kuhuulan garmadoobayaalo kaanuu ha ahaadaano aw shubbaanan ama dhallinyare marba hadduu xaafil qur'aan yahay ilaan xaafid marka hore waxaa la dhihi jiray qofka qur'aanka xifdisan tafsiirka yaqaana fiqiga yaqaana axkaamta yaqaana qur'a baa la dhihi jiray hadday kala baxsan yihiinoo qaari'una waa gooni shiiquna waa gooni faqihuna waa gooni laakiin marka hore qofku xaafid maba la oran jirinba ama lama dhihi jirin quraa ama qaari ilaa inuu intaa isku darsado maahane cumar waxa uu shaqada siin jiray uu shaqaalayn jiray oo madaxda iyo meesha madaxdu ay fadhiso la geyn jiray dadka quraa'da ee qur-aanka yaqaana xufaada ah meesha hadda qofka ingiriiska yaqaana la siiya shaqada soo maaha qofka ilaahay subxaana wa tacaala diinkiisa qalbiga u galay ayay ahaan jirtay hadda shuruudaha shaqada marka la dalbanaya maxaa waa inuu mtaqaanaa saa yahay waa inuu ingiliish ku hadli karaa waa inuu makiinadda garaaci karaa waa inuu halkii saac boqol kun xaraf uu garaaci karaa ayaa shuruudo ah xagga waxay ahaan jirtay waryaa xaafid ah waryaa qur-aanka yaqaana taasaa maanta waxay kaliftay marka inay ciyaalka qur-aanku ka tagaan oo ilmihii oo dhan iskuul loo la geeyo oo ilmihii oo dhan iskuul lagula cararo hadda haddii la yidhaahdo berrito qof kasta oo shaqo la siinayo waa inuu xaafid qur-aan ahaadaa ilmaha oo dhan waa laga soo leexinaa meesha maxaa loo soo leexinayaa qur-aankii marka diintii baa waxaa laga dhiga waxaan waxba lahayn qofku markuu shahaado walbo uu u haysto qur-aanka iyo xifdinta iyo eh, qiraa'ada qiraa'ooyinka kala duduwan waxaa laga naysan waxba ahayn inuusan waxba ahayn aflaayana in loo fiiriyo loo talagalo looga dhiga dadka ugu sarsaray inuu markaa noqdo meelihiina waad joogtaan intana waa laga helaa axadda iyo sabtiga geninka dambe yaa ciyaalka isku qur-aanka loo dhigaa keliya inta kale meeshay jiraan ilaahay yaqaana subxaana wa tacaala waxa lagu shubay ilahay baa yaqaana subxaana wa tacaala saa darteed baa qur-aanka waxaa la siiyaaba waxa ugu yar meeshaana waxaa jira marka laga soo daayo iskuulka shanta markay noqoto ama lixda shanta la soo daayo nus saac waxaan dhammayn ayaa waxaa la geynayaa madrasada oo diiniga kadibna waa laga soo bixiya waa wax yar keliya saa darteed baa waxaa la tilmaamayaa cumar uu leeyahay asxaabta majliska cumar iyo dadkuu la tashado ayagay ahaayeen kuhuulan garmadoobayaalo kaanuu ha ahaadaano aw shubbaanan ama dhallinyaro ha ahaadaane siday markaa noqoto saa darteed baas mar walba qur-aanka waxaa fiican in laga qadamiyo lagana hormariyo waxya kastaa waayo waa mustaqbalka adduunka iyo midka aakhiro waxaa kaloo meeshaan laga helayaa oo kale laga helayaa axadda soo tilmaanay ama sabtiga in keliya meeshaa la geeyo qur-aanku ay tagaan teeda kale maalmaha kale ee iskuulka dhaqsaa loo kicinayaa dhar fiicanaa loo gelinayaa banaankaasay la taagan yihiin waalidka aamiin baa leeyahay samaaxa jamacadaa lagu jiraa baskiyaa u taagan aamiinta ay yeeraysaa ma tukanayo saas baskiyaa la sugayaa waa lagu darayaa axadda soo ma way jiifaan hooyaabe wax toosinayo mala macallin baa wuxuu yidhi canug baa soo daaha subax kastoo axada wuu soo daahaa inta kale maba arkaba laakiin subaxa axadda wakti dambe uu imaanaya amar marna wuu goynayaa maalin baa wuxuu yimid wakhti dambe sagaaladii oo kale markuu yimid albaabkuu soo gala war maxaa usoo macana waa hurdaabi hooyo aabban imaka hadda xataa mugulaala isoo kicsuda mugulaala anoo saan u jiifaa ama mugulaal isdagaalaya deeqdooda aan ka kacoy hadda xataa sidia markaa ku idi marka saasay naga maraysaa ee xagga qur'aanka iyo diinka marka kuhuulan kaanuu aw shubbaana ama dhallinyaro haba ahaadaane fa cuyaynatu ayaa wuxuu ku yidhi libni akhiihi walaalkii wiilkiisa macnaha ninka wiilkii odaygii baadiye ka yimid cuyaynata bin xisni waa taqaanaan baan filayaa wuxuu ka mid yahay raggii baan soo marnaye boqol boqolka halaad rasuulka uu siiyey sal alla alih wasalam wuxuu ku yidhi walaalkii wiilkiisa cumar u shaqaynahayey yabna akhii walaalkay wiilkiisiiyow laka adiga wajhun weji ayaad ku leedahay cinda hada alamiiri amiirkan ee kene agtiisa fasta'din lii fasax iiga soo qaad isti'daan iiga soo dalab si aan ugu galaan rabaa fasta'dana lahu isti'daan buu u soo weydiiyey xor intuu baxuu cumar u teg wuxuu dhahay oday adeerkay ah yaa baadii iiga yimid wuxuuna rabaa cumarow inuu kula kulmee ma u idmaysaa faadina lahu cumaru cumarna waa u idmay hayuu dhahay adeer ha galo falamaa markii dakhala uu u soo galay cuyayne cumar qaala wuxuu yidhi furutu kan hii buu yiri waa kelima tahdiid ah aqbala aadaa iyo wa y arki doontaa iyo hadala noocaas ah waay hii buu yidhi hii waa kelima oo tahdiid ah waa kelimo hanjabaad ah farta markaad qofka sa ugu dhaqdhaqaayo macalinka dugsiga waad filaya macalinka dugsiga markay ciyaalku ay sheekaynayaan fartu saas u dhahaa soo maaha arki waa aadala aadaa iyo arrin noocaasay markaa cumar ibn khataab oo xafiiska iska fadhiya odaygii intuu u soo galay yuu farwuro u qaniinay buu yidhi yabna alkhaaabi khataab canaguusiyow akhlaaq xumo soo maa walaalayaal amiir lmuminiin meeshu dhihi lahaa ya bna khataab buu yidhi meeshii assalaamu calaykum uu dhihi lahaa aadal aada buu yidhi baa koortaasoo saas u ruxruxaaya oo damacsan inuu cumar ku dhugto ayuu u soo galay ya bna fa wallaahi ilaahay baan ku dhaartay maa tuctiinaa nama siisid aljazala wax weyn nama siisid buu yidhi odayga boqol halaad buu rasuulku siiyey sal alla alay wasalam tiiyo uu ka hadlaya markaasuu leeyahay jaslina ma siisid jasli wuxuu ula jeedaa cato iyo wax badan oo fiican nama siisid buu yidhi walaa taxkum fiina bilcadli cadaaladna maba cumar qofkii yidhi cadaalad naguma xukuntid iyo cadaalad ku xukumaya rasuulka kadib sal alla alay wasalam ma jirto saa darteed buu yidhi cadaaladna ma tihid caadil ma tihid qeyb weynana ma siisid khadaab cunugiisiiyo faqadiba cumaru cumar wuu carooday cumar wuu xanaaqay xataa hamma ilaa uu damcay an yuuqica bihi inuu ku dhaco ilan odayga canaan buu u baahan yahay in la baakooreeyo u baahan yahay soo maaha ilaa uu damcay inuu garaaco oo tallaabo laga qaado fa qaala lahu alxor xor baa yidhi marka xor wuu u jeedaa cumar amiir amiiruulmu'miniin dhibaatada haysata suu u bedelmay asagoo dhan inuu xanaaqsan yahay faqaala lahu lxur xor baa yidhi yaa amiira almu'miniin mu'miniinta amiirkoodiiyo ina allaha ilaahay tacaalaa amarkiisa sarreeye qaala lin wuxuu ku yidhi khudi alcafwa cafinta qaada mar walba sida dheeraadka qaada adi inaad wax cafi yaan lagu cafini inaad dadka saamaxda yaan lagu saamixin khudi alcaf wa'mur bilcurfi wanaagana dadka amar wanaaga iyo khayrkana dadka amar wa acrid isaga jeesa can iljaahiliina wax magaradkana isaga jeesa jaahiliinta wa ina haada midkan adeerkay ah min aljaahiliin jaahiliintuu ka mid yahay cumar markii aayadda lagu akhriyey wallaahi maa jaawazahaa ma gudbin mana ka tallaabsanin cumaru xiina talaaha markuu xor ku akhriyey aayaddii calayhi korkiisa isla markii waa istaagay tallaabaduu damacsanaa inuu odayga ka qaada kama qaadin sababtu waxay tahay qofku markuu xanaaqsan yahay marka aayad ilaahay lagu akhriyo inuu istaagaa la rabaa horaan shadiid bisurcati ninka legdan ka badan dirac ma aha geesi ma aha shadiidku waa midka naftiisa celiya cinda alghadab markuu xanaaqa agteeda kaasaa markaa loola jeedaa marka wallaahi maa jaawasahaa cumaru cumar ma gudbin mana ka tallaabsan xiina talaaha calayhi markii korkiisa xor uu ku akhriyey aayadda waayo wa kaana cumar wuxuu ahaa waqaafan mid ku istaagid badan cinda kitaabi illaahi tacaala ilaahay kitaabkiisa agtiisa rawaahu lbukhaariyun ayaa xadiidka wariyey aayad qur'aan marka loo akhriy si kasta u xoog badnaado cumar wuxuu ahaa mid istaagid badan marka aayad qur-aan marka lagu akhriyo aayaddaada ma aqaan iyo idhaaf iyo xanaaqaagii wuxuu uu ku faro inaad samayso taasaa markaa la diidaya wacan abi saciid samurata bin jundub qaala wuxuu yihi laqad kuntu waxaan ahaa calaa cahdi rasuuli illaahi rasuulka zamankiisa sala allahu calayh wasalam ghulaaman canug yar ayaan ahaa fa kuntu waxaan ahaa axfadu canhu mid ka xifdiya rasuulka xaggiisa wax badan baan ka xafiday famaa yamnacunii igamana reebin min alqowli inaan hadlo ilaa anna haahunaa meeshaasaa rijaalan rag joogay hum ayagu asannu minii iga da'weyn macnaha dad iga weyn baa meesha joogay laakiin nin wax yaqaanaan ahaa nin rasuulka xadiis badan ka xafiday baan aqaa ma aqrin jirin in badan baa iska aamusi jiray waayo rag iga weyn ayaa meesha jooga waa ixtiraam uu markaa ku ixtiraamayo muttafaqun calayh wa can anas qaala qaala rasuulu ullah maa akrama shaaban shaabun dheh dhallinyaro ma ka raameeyo shaykhan qof duq ah ama da' ah lisinnihi da'da uu leeyahay dartii kuma karaameeyo ilaa hadduu ku karaameeyana qaya ilaahay wuxuu u soo saaraa lahu asaga man yukrimuhu qof karaameeya cinda sinnihi da'weynaantiisa agteeda rawaahu tirmidi wa qaala xadiidun qariib oo wuxuu leeyahay ee qofka mar allaala markuu dhallinyaro yahay hadduu qof ka weyn ixtiraamo qof ka weyn uu takriimo qof asaga ka da'weyn uu sharfo ilaahay baa wuxuu u soo bixinayaa una soo saaraa qof ixtiraama markuu asagana sheednimo gaaro oo qofku wuxuu sameeyo yaa jasihiisa lagu siiyaa aljazaa'u min jinsi alcamali saa waay macnaha marka saa darteed baa dadka waaweyn culimada ahlulfadliga intaasoo dhan loo oggolaadaa takriimintoodii ilaalintooda baabu ziyaarati ahli alkhayri wa mujaalasatihim baanu geli doonaa haddii rabbi idna subxaana wa tacaala dadka ahlu in lasoo booqdo oo loo tago in lala fadhiisto in lala saaxiibo in la jeclaado in laga codsado ziyaaro oo la dhahno soo booqda iyo in laga codsada duco iyo in lasoo booqan karo meelaha fadliga badan sida maka iyo madiina iyo meelaha markaa lamidka ah meesha ha noo joogto wabillaahi towfiiq wallahu subxaana wa tacaala aclam